iyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib oh, mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaado ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labada bisha tobanaad ee oktoobar sannadda qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaal ay ku dhimatay ku dhowaad lix iyo toban qof oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo maanta ku dhex maray deegaana ka tirsan gobolka mudug xilli caawa halkaas laga dareemayo xiisad colaadeed haddaba waxaan eegi doonaa waxa ay xiisadan ka dhalatay nabarayaal baa bilaabay wax ay ku bilaabatay oo micno la micnayn karo oo aan dagaal argagixiso aan ahayn maaha marka shabaabku wuxuu soo jeedinayaa dagaalka lagula sii jeeday soo soo jeedinayaa mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda soomaaliya oo loo haystay eedo la xiriira musuq maasuq maalmihii lasoo dhaafay ama bilooyinkii ugu dambeeyeyna dacwada ku wajahayay magaalada muqdisho gaar ahaan maxkamadda gobolka banaadir oo ugu dambeyntii lagu waayay wax dembi ahna waxaa maanta laga sii daayay xabsigii in muddaha ay ku jireen wax sidoo kale caawo barnaamijka aad ku maqli doontaan iyadoo maalmihii dambe ay soo baxayeen dhibaatooyinka laga soo warinaya dalka zambiya ayaa waxaa kordhay dadka halkaas laga soo tarxiilayo iyadoo loo awood sheeganayo weliba haddaba waxaan eegi doonaa dhibaatada ka jirta halkaas inta ay la eg tahay anigu wax badan baan oynay hooyooyin baan nahay ilmihii meelan ku sheegna malaha cid wax noo qabatana mana argin safaarad noo gargaartana maana arkin waxaan rajaynayaa maadaama maanta aan reediyogan helay in eh, aan caawinaad heli doono taliska milatariga soomaaliyana waxa ay maanta dib u fureen boondada weyn ee magaalada beledweyn halkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay u xirnayd ciidamo maleeshiyaad ah oo ku wada sugan magaalada beledweyne iyadoo labada gidi ee magaalada ay kala xirneyd maalmahan dambe qodobadaas oo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaa saaxiibayaal xubintii kala maanaya sidoo kale qaybkaha barnaamijkeena gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan kastoo xiloo dhiibay howla dadweynaha calalkii ku maamulay iyo kii xankaabsaday xaseestay meel kale xeerkii oo dastuurka midka aaban xaalay wareegtada xalaasha xurmadeedaan marin dabadeed xaseeyo xaq sidaanu garano wa in lala xisaabtamo xisaabtamo cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsameynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali waa markale kale sida aad ogtihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin wallee war ma

geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay hagaag ah, saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay haynu ku bilowne waxaa dagaal khasaare geystay maanta uu ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya iyadoo laba maleeshiya beeleed ay isku dagaaleen degmada goldogob halkaas oo khasaare xoogan uu ka dhashay dagaalkii ku dhex maray labada maleeshiya beeleed ku lix iyo toban ruux ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen iska horimaadyada halkaasi ku dhex maray maleeshiyaadka waxaana sidoo kale la sheegay inay tiro dhaawaci ah oo aada u fara badan ay isu geysteen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa kala dhex galay dhinacyadaas iyadoo sidoo kale ciidamo militari ah ay gaareen goobihii ay ku dagaalameen maleeshiyaadkan waxaana lasoo warinayaa in la kala qaaday labadii dhinac ee halkaasi darartu ay ku dhex martay inkastoo ay jirto saansaan colaadeed oo caawa halkaasi ka taagan gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug axmed shiri qodaar ayaan wax ka weydiiyey halkaas waxa ka taagan dadaalada maamulka galmudug gaar ahaan maamulka gobolka mudug uu ka dhex wado dhinacyadii halkaasi daruurta ay ku dhex martay iyo waxa xiisadan dhaliyaba qabiilaadka waxaa isku dirahaya salaad isku diraya marka maahan qabiil birarsano ma jiro oo hadda xiisab qabiil ma taagnaa waayahan hmm. nin kasta ku jira nabad baa laga shaqaynayay hmm. goglo nardeed oo labaalaayiin gobashaas nardeed dad fidnawadayaal oo ka shaqaynahaya baa dagaalka ribahayo qura maxay ka bilaabatay xiisadan hadda maanta dhalan caadiga bilaaba jirtay u bilaabatay waxa ay ka bilaabatay fidnawarayaal baa bilaabay waxa ay ku bilaabatay oo micno la ficnayn karo oo aan dagaal argagixiso aan ahayn maaha marka shabaabku wuxuu soo jeedinayaa dagaalka lagula sii jeeday soo soo jeedinayaa ayagaa furaya furamaha oo oo ka shaqeynaya muxuu ahaa inaan dagaalka la sii wadin bay rabaan oo ay soo laabtaan ciidamada kusii jeeda cadawga khasaaraa ka dhasha dhexdooda lix iyo toban ruux ayaa lagu maqaalaa inay dhinteen khasaaro muxuu la egyahay maya weliba tira koobkaas anaga ma hayno waxaa waa baabuurinayaan kolleyda waa dhinteen laakiin tiradaas waxaas weli anaga ma hayno laakiin waa la joojiyey dagaalkaas waa la joojiyey mm. si dhablaa loo joojiyey oo maamuladii galmudug iyo puntland iyo baa joojiyey marka hore hadduu qabiil laba qabiil ku bilowdo ama uu wax la garan kara uu yahay ayaa ayaa ayaa ayaa si kale looaa loo ogaan lahaa marka dagaalkaas waa dagaal lagu soo jeedinayo dagaalka khawaariijka lagula jiro ayaa laga soo jeedinaya maamulkii gobolkaatiin maxaa dadaalaha ka geysanaysaan halkaas od ka wadaan si lagu damiye xiisada mayqosho fiican baa wadnaa haddana waa tagnay oo waa joognaa marka dagaalkaas waxaan ilaahay laftiisa waxaan rajaynaynaa dib dambe inuusan isugu soo laaban oo qawaariistu aysan ku farxin baan samaynaynaa ilaahay hadduu idmo horay muu dagaalameen oo xiisadan oo kale muga dhacday deegaanka mase markii ugu horreysa waayo maya markii koowaad waayo nabad fiican iyo goblo fiican baa dadka iyo xiriir fiican baa u socday hadii gogol galbeed dadkaasu dad fiican bay ahaayeen marka fidna wadayaal qabiil qabiil dagaalkaas aa wada ma oran karo kooxdaa wada kooxdaas wadaana waxay la shaqaysaa argagixisaay la shaqaysaa lama shaqayso qabiilna kuwaafirka ahaa dagaalkaas dagaal marka tawaariista laga soo jeedinayo waa kugu wax kale oo lagu nisbay kara male odayaasha dhaqanku diyaar kama aha maamuladu ma rabaan waxa wadaa marwaxa wadaa marka waa argagixiso waxaan la garan karin argagixiso wey maxaa idinkaga degsan marka dadka horinaya colaadan waxaa nooga degsan inaan dagaalka marka hore joojino kabacdina aan baada goobano dadka dagaalka horyaalka ah, inaan soo qabana ayaa degsan waayahay hadda dadaaladii ugu dambeeyey ayaad ku jirtaan cid aad la kulanteen oo dadka deegaanka ah haddii ay jirto waa jira waa nimid waa jiraan nimid si fiican baan isugu afgaranay waxaan in la kala qaadaan baan ku dhamaynay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug qeybta galmudug axmed shire qodaar ayuu ahaa oo iiga warbixinayay dagaal u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed oo maanta ka dhacay deegaanaha hoostaga goldogob oo ka tirsan gobolka mudug ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maranwaayahay saaxiibayaal xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa kaga imaanayaa iminkana haddii aynu eegno waxaa maanta xabsiga laga sii daayay mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda soomaaliya kuwaas oo lala xiriiriyay eedo la xiriira musuq maasuq iyo wax isdabamarin waxaana mas-uuliyiintan ay in muddaah ku xiraayeen xabsiga dhexe halkaas oo ay ahaayeen kuwo markaa eh, inta ay dacwadoodu socotay eh, kusii sugnaay waxaana maanta ugu dambeyntii xabsiga laga sii daayay mas-uuliyiintaasi dib ayaan ugu noqonaynaa qodobkaas balse haddii aynu eegno dalka zambiya muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa isi soo tarayay dhibaatooyinka laga soo warinaya halkaasi waxaa la sheegay in dhibaato xoogan ay ka jirta halkaas iyadoo marka dadka soomaaliyeed ay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay u geysanayaan rag markaa la sheegay in ay garab ka haystaan safaaradda dalkaas uu ku leeyahay soomaaliya amaba ay dowladda soomaaliya ku leedahay dalka zambia waxaa dadka ay sheegayaan sidoo kale in iyadoo qofka aan lagu wargelin in la tarxiilayo eh, hal mara lasoo qabanayo durbadiiba markaa laga soo tarxiilayo iyadoon meel kale lagu leexin loona adeegsanayo askarta dalkaas uu leeyahay iyo weliba dowladda waxaan wax ka weydiinay xaaladaha ka jira dalka zambiya iyo dhibaatooyinka dadku ay ku qabaan dhibane waa fawsiyo faarax cumar oo iyadu ka mid ah dadka laga soo tarxiilay halkaas waxaana ay sheegtay in caruurteedii iyo hantideediiba ay halkaas uga soo tagtay oo aan waxba markaa aysan kala soo tegin afduub ahaana looga soo qaada halkaas walaal wacalaykum salaam hota wadanka zambia arrin xun baa ka jirtaa khaasatan magaalada zambia doola iyo lusaka dadkii dulanka kasoo gaaraan kamid ahay dad badan oo soomaalina dulan baa kasoo gaaray magaalada zambia oo dad badan baa laga soo talxiiray aniga waxaan kamid ahay maamooyinkii khaasatan gaar ahaan ilmahooda looga reebtay meeshii laguna xabsina la geeyey magaaladana laga soo talxiiray hmm. walaahi abo xanuun aad u badan baan dareemayna oo zambia naga soo gaaray arinkaasna arin aniga kalix igu saabsan ma ahan dad badan oo shicib bay arintan ku dhacday marka aniga waxaan ahay gabar soomaaliyeed oo reer kenya ah waxaana ku noolahay magaalada gaariso saddex ciyaaloon dhalay anigoo zambiyan nin baa halka ku guursaday ilmihii baa laiga qaatay muddo saddex sano ilmihii iga maqanayn meel aan kala xariirayo malahan meel aan kala hadlayana malahan lahan maalintii laiga qaataa iigu dambaysay abood baloog buu isaaray reerihii iga qaateen warka maayo familka iga haystaan ilmihii meel aan kala xariirayo ma lahan hmm. marka walaal waxaan ahay maamo aad kenya ugu dhibaataysan oo xaaladaas maanta haysato maxaad kala soo kulanta halkaasi yaasa intaasoo dhibaata inay kugu dhacdo ka dambeeyey walaal dhibaatada meesha u badan horta waxaa hal reer baa u badan marka waxay noqotay meel qabiil ka shaqaynayo qofkii kaleoo qabiil kale ee aan waxba loo taraynin waxna loo qabanaynin maadaama ay dadka lasoo talxiirayana dad ay u badan yihiin aan oo qof magaalada laga soo talxiira aana jirin marka walaal aad baan magaalada ugu dulmaneen dad badan oo qabiiladaas haddaan saddexdaan kuu sheegana waa lasoo talxiiray aniga gabar kaloo iyadana saas ilmo looga qaatana waa lasoo talxiiray mm. gabar kaloo magaca xasan sheekh intay sheegtay madaxweynaha soomaaliya ilaa haddadan jeel bay ku jirtaa waxaa la dhaha fartuunaad walaal meesha horta waxa dhibaatada kuleh waxa weeyaan hal reero khaasatan aniga hadda reerka ilmaha iga qaateen oo duqa magaalada dadka dulmayo waxaa la dhahaa ciise geystir ana ninka magaalada hantida ku haysto oo hantidiisa xoolo dadka ku bixiya in la talxiiro asagii wiilkiisa oo la dhahay maxamed ciise dadka dhibaatadan samaynaya ma waan wax laga qaba karin wallaahi walaal anigu wax badan baan oynay hooyooyin baan nahay ilmihii meelan ku sheegna malaha cid wax noo qabatana mana argin safaarad noo gargaartana maana arkin marka waxaan rajaynayaa maadaama maanta aan radiogan aan helay in eh, aan caawinaad heli doono soomaalida dhanna ay kici doonta maadaama codkayna meel dheer uuna gaarin oo wax maana fahansaneen marka waxaan dareemayaa in maanta wixii ka bilowda nala kici doono eh, dhibaatooyinka halkaas ka jira ee kale wax ma nooga sheegi kartaa tan adiga kugu dhacday ee laguu soo tarxiilay sa maxay ahayd walaal aniga waxaa soo talxiiray ilma magaalada saambiya layga qaatay markii ilmihii layga qaatay yaan guri aan gabar baan u tagay marka ciyaalkiiga qaatayno guriga layga soo buriyey saa gabar hana abuukar la dhahayaan wacay hanoy dhibkaas ay haystaa baan dhahay hanadi markay habeenkii waraysiga qaaday subaxdii migration baa lai keenay jeel baa laigeeyey saddex habeen baan ku jiray maalintii afaraadna magaalada waa laiga soo talxiiray caruurtaadii yaad ku ogeed markaa oo haya hadda wallaahi ninka aan wada joogna magaalada wuu joogay laakiin anigu markii laiga qaadanayo reerkooda famil ahaan qabiil baa laiga qaatay ilmahaygana waa ilmo kenya aan ku dhalay warqado dhalasho kenyaan bay leeyihiin waana ilmo sijuu ilmo ma ahan zambi aan ku dhalay dadaalo aad ilmahaagii ku heli karto ma samaysa marka walaal waana isku dayay ilan hooyaan ahay waxaan tagay meesha nairobi waxaan u tagay qolada foreign affairs foreign affairs waxay igu dheen waa inaad looyar qabsato looyarna awoodiisa ma haynin maamo dhibaataysan baan ahaa oo ilmeheeda laga soo dhex qaaday hantidayda iyo xoolahayga dhanna saan biya ah habeen madow liiga soo qaatay ugu dambayntii maxaad codsi ah oo u gudbinaysaa si arrinka wax looga qabto wallaahi dowladda soomaaliya walaal maadaama maanta gabar soomaaliyeed aan ahay aan qabiil maanta ku hadlaynin oo hooyo dhibaataysanna aan ahay waxaan rabaa codkayga ilaa madaxweynaha xasan sheekh oo maanta islaamka dhan u gargaaray oo soomaaliya nabadda ka dhigay inuu ilmahayga ii soo celiyo soomaali oo dhanna ii kacdo taasi waxay ahayd eh, fawsiyo faarax cumar oo ka mid ah dad marka laga soo tarxiilay dalka zambia iyadoo sheegtay in dhibaatooyin badan halkaas ay ka jirto oo markaa dhibaatooyinkaas lagula kaca dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan waxaana ay sheegtay in dadka qaar soomaalida ama qabiilada qaar soomaalida ay halkaasi dhibaato ba-an ay ka wadaan sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyagana dhibaatooyin halkaasi ka wariyey waxaana ay sheegeen in dhibaatada halkaas ka jirto ay tahay mid aan la soo koobi karin dad shirqoollo lagu dilay ayay sheegeen dadka aan wax ka weydiinay arrimahan iyadoo sidoo kale ay jiraan dad hantidoodii laga xoogay oo iyadoo aan wax hanti ah aysan soo qaadan dadkaas laga soo tarxiilay ayna gaarayaan dad aada u fara badan dadka ilaa iyo hadda lagula kacay falalkaasi yuusuf cadow waxaayow oo kamid ah dadka laga soo tarxiilay ayaan sidoo kale wax ka weydiinay arinkan waa ka jira dalka zambia waxaana uu inooga warbixiyey sidan walaalow horta dalka zambiya waxaan galay sanadkii labada waxaan ahaa darawlinta taraagyada dhadheer oo zambia south africa zimbabwe botswana tanzania dhulka u kala gooshta nin baan u shaqay jiray waa ka tagay nin kalaan u shaqay jiray waa ka tagay anagana sharci baan lahaa ciqaamad leeyaha weeg bermet waa la yaqaanaa waxyaha socdaalka aad bay u yaqaaniin maalin dambe kii ayaan nin gaarigiisa ka tegay markaan ka tegay wuu ii yeeray wuxuu yidhi ii shaqee kuma shaqaynayaan dhahay maalintii dambe wuxuu ila yimid waax socdaal ma garanayo iyo niman boolisa aniga marka waxaan ku baxsaday maadaama aan aniga taraag dargul aan ahaa aan boordharka joogo boordharkana wuxuu leeyahay laba qaybood nomislan meel leeyahay oo wadan aana lahayn afkeeda igu qabteen sharcigaa layga qaaday waa lay jiidi rabay gacan baan iskula tagnay niman koongoleysa oo dhanka koongo aha soo yaacay nimankii waa la dhagax tuuriyay dhanka koongaan soo galay waxaa marka meesha ka dhacday maadaama sharciga gacanta laygu dhigay inaa intaasi odayaal iyo la hadlo oo la doono oo la ii dadaalay oo sharcigiina nin kale la siiyey oo ah beesha sharciga iga qaadatay waayahay nimanka sidaa sameynaya hab beeleed ayuu abaabulan yihiin mise waa niman kale oo guruuba ah oo qaab guruuba u sameysan oo qabiil kasta iskugu jira horta ni anay shaqsi ahaan kambani baa iga qaaday oo meesha degan hantina kula waxaa la yirahdaa oohan transporti waxaa iska lahaa cabdirashiid yaasiin nuur xasan bide yaasiin nuur xasan bidena waa la yaqaanaa waa wasiirkii arrimaha gudaha xilligii dowladii cabdirashiid cali sharmarka shaksi ahaan buu aniga igaaga qaada laakiin tol ahaan markii loo galay mhm. adduunka waxaa jirto waxa laleeyahay eh, community mhm. amba jaaliyad maadaama aan anigu jaaliyad eh, qabiilka aan ahay mhm. si walba haddii loo galay waa laga soo saari waayey ilaa xabsi guri aan noqdo oo raadiyaasha garowe iyo ay wareystaan intaasaa i gaartay kadib ayaa markii dambe waxaa ugu soo baxay nin isaga ku ilmaadeer ah ninkiibaa arinta galay wuu isoo kaxeeyey zambia keenay horta baasaboor iisuubiye baasaboorka baan xeraystay farihii baa layga qaaday indhaha layga qaaday baasboorkeygii wakanha waxaa ku qoran in uu ka baxay dalka zambia lusaka haddii aada shaashada rabtidna waa kuu soo saarayaa marka baasaboorkii aan xiraystay oo farihii indhaha laga qaaday safiiradii yaa u tegay waxaan dhahay xaaw salaamu calaykum aniga muwaadin soomaaliyadan ahay ninkaana lix iyo toban sano u xayiranahay sharcigayga qaatay intaasaan fadhiyaa dowladda soomaaliya ka mid tahay ninkaani noysku keenkaxeeyo dowladda zambiya noo gudbi ma aha dowladda soomaaliya noo gudbi mm-hmm. maanta waxaan dhex joogaa safaaradeeda iyo calankeeda xaawo waxay tiri walaalow meeshaan zambiya waxaa ku badan eh, anigu waxba kama qaban karo mm-hmm. eh, waxaan markaa kuu sheegaya kolley baasaboor lagu dalbay baasaboorkaan kusii karaa kadib waa layga soo kaxeeyey waxaa laygu soo celiyey boordarkii aan dadka ka shishxaadi jiray oo ah zambi iyo congo boodharka bal tusaale naga siiy waa halkee halkee dhacdaan zambi dhacdaan mise congo boodharka waxaa weeye boodharka waxaa layidhahdaa kasambaleysa mm. waa d r c congo iyo zambiya boodhar udhexeeyawaa boodhar hadaa maqashid waa xuduud xuduudda marka dadka waa isbarateen dhanka zambia way dhib badan tahay zambia wadanka adduunka labaad oo uu sharci xun wey laakiin dhanka congo wax broblem male dadka hadaa barato iskaga noolaan kartaa laakiin ma shaqaysan kartid wax dokumentiya lagaa rabaa marka waxaa meesha jiro baasaboorkii balaaga liistaba iga gelisha yaa kaa gelinay safiirada xaawo xasan maxamed maxay u cuskatay oo ay kugu sababaysay inay balaagliistnimankiia waxay ku dhaheen ninkaani haddii aad baasaboor siiso soomaaliya taga dhibaato noo keenaya baasaboorkii balaag liista iga gelisa anigu nin waxbartay baan ahay waxaan u wacday oo aan ka helay eh, taleefonkayga google e, waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha socdaalka jinsiyadaha wacday way ila hadleen baasaboorkayga arkeen waxay dhaheen walaalaha soo diro waa lagu hubeynayaa walaalahay baa u tageen sharciyo aan soomaaliya ku lahaabaa loo geeyay waaxda socdaalka soomaaliya khayr allaha siiyee ayaa baasaboorkeyga soo dirtay oo balaagliista iga qaatay ka dambe waxaa weeye wadankii haddii aan ku noolaa karin oo eh, wadamadaasna horta sideedaba soomaalidu waa inay fahamtaa mm. wadanka zambia sidee layskaaga tarxiilaa marka hore qaabka horka oo south africa jiro zimbabwea jiro botswana jiro namibia jiro tanzania jiro kenya jiro uganda jirto rwanda burundi congo intaas soomaali dukanta waa gartay intaana tarxiilka gaarin halkaasi waxaad sheegtay inaad taraag wadi jirtay oo wadamada iskaga kala goosha meesha maxaa kaloo kuu joogay oo aad ku lahayd wax caruura iyo hadday famil ay jiraan oo meesha aad ku lahayd horta niyahow caruur horta waxaa weeye maanta gacanta horta caruur gacan kuma hayo eh, wixii ilaahay ku qorana way kugu dhacayaan waa garta maanta ilmahaygii aniga dad islaameed baa haayo oo allailahe aan anna wuxuu tali karin iyagaa khayr allah siiya ayaa hayo waa gartay ka arrinaa xero qaxootiga ku jiraan sababtoo ah ninka u shaqaynayey oo meelba u marayay oo biilayay xabsi guribaa layga dhigi qaar waxay ku sugan yihiin kaamka qaxootiga maheebo mm. qaarna waxay ku sugan yihiin d r c eh, caasimada labaad ee loomabaasha kaamku isaga waxba ku yaalaa kaamka wuxuu ku yaalaa zambia border oo d r congo mm-hmm. waa kaam qaxooti oo la yirahdo mahaba camp refugi eh, waxaa markaa arrimuhu isa saaran yihiin mm-hmm. horta adduunka amba dadka soomaalida ah mm-hmm. waa in la horta la fahansiiyaa zambia iyo adduunka kale say dhaqankeeda iyo cabashadeeda maxay tahay adduunka kalena maxay tahay eh, shalay waxaa maqlayay wasiir eh, dowlaha oo arrimaha dibadda isagoo ka hadlaya zambi eh, annaga wadanka zambia waxaa joogi jiray michael maryama oo ah mm. safiir mm xaquuqda muwaadanka iyo xaquuqda safiirkan uga kala socnay safiirka waxaa xaq ugu leedahay meeshii lagugu qabsado inaa intaad taleefon u dirto aad tiraa mudane safir waa la haystaa oo bartaada kuugu yimaado safiir haddaad usoo dacwooto aan ku dhahayo meesha qabiil baa u badan markii gurigan waxaa iskale jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya ayaa dhisatay oo calankeeda ka bubanaya ah, sawirka madaxweynaha kuma dhegan waxaa ku dhegan sawirka jaaliyadda nin jaaliyadda ah astaan dowladeed ma leh gartay ah, oo sababna maxaa lagu yeeli waaya aan kuu sheegay cadeymaan ku hayaa xataa oo aan sawiraan kuu hayaa meesha waxaa fadhiyo nin aan dowlada wda horta sideeda safiir hadaa maqasho waxawaaye waaxda socdaalka iyo waaxda arrimaha dibadda waaxda socdaalka iyo waaxda arimaha dibadda iyo dowladda nin aan u shaqayn baaba horta meesha fadhiyo horta lacag kaa qaadayo buug haysto aniga sababta u qaadayn wuxuu u qaaday waxay tahay iyadaa isaga iyo safiiradda ayaa sheer ku noqday war adigu dowladda maa u shaqaydaa maxay tahay lacagta iga rabtay mm. maya baasboor iyo waxba laguma siinayo marka waxaan dowladda u sheegayaa ma wax ay isku fahmeynaa isaga iyo safiiradda mise waxaa jira cadaadis la saarayo safiiradda walaalow wax ay isku fahmeen wa mm. haddaad doontid konton sawir baan kuu keeni karaa oo ah mm. in xataa meel alle meesha la wadanayo la aadayo oo isaga la socdo dowladdana meesha aniga hadda maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha ma fariisan karo oo kursiga ra-iisul wasaare xafiiskiisa ma fadhiisan karo oo kursiga wasiirka eh, arrimaha dibadda ma fadhiisan karo nin mm. shibilaan ahay laakiin muwadin ahay kursiga muwadinkaa fadhiisanaya markaan la hadlayo dowladda kursiga waa la fadhiyaa wixii dowladda aad ka rabtay nin aan dowladda u shaqan baa horta wax ku weydiinaya aniga marka waxaa weye dhibaatada igu dhacday waa lix iyo toban sano xariga mm. iyo caruurtaydii oo aan meel ku sheegin mm yuusuf cabdu xaayow ayuu ahaa oo markaa sheegay in uu muddo lix iyo toban sano ah xabsi guri dalka zambiya ugu jiray waxaana uu ka mid yahay dad markaa ka cabanaya safiiradda dalka zambiya iyo sidoo kaleba halkaas oo dhibaato badan ay ka jirto dad aada u fara badanna in lagu gaarsiiye ayuu noo sheegay waraysi dheer oo ku saabsan amuurtaas ayaan la yeelanay balse barnaamijka wakhtigiisa oo naga dhacay ayaan nuu suurtagelaynin waxaadse ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena xiga gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo hagaag saaxiibayaal xog horeys ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenna ayaan isla sii gaaraynaa markana haddii aynu egno waxaa maanta xabsiga laga sii daayey xubno ka tirsanaa ah hay-adaha kala duwan ee dowladda kuwaas oo lagu soo eedeeyey eedo la xiriira musuq maasuq iyo waxistaabomarin waxaana xubnahan ay in muddo ah ku xirnaayeen xabsiga dhexe iyadoo maxkamad lasoo taagay ayaa waxaa dhowr fadhi oo maxkamadda gobolka banaadir ay arrintooda ka yeelatay ay ku weysay wax dembi ah waxaana sidoo kale la sheegay qaarkood markaa in lagu helay dembiyadii oo maxkamaddu waxa ay ku xukuntay xabsiyo iyo sidoo kale in aysan xilal qaban karin iyadoo sidoo kale qaarkood markaa eh, la sheegay inay fudud yihiin dembiyadooda amaba dembiyadii lagu soo oogay lagu waayay inkastoo lagu helay dembiyada qaar oo maxkamaddu ay sheegtay eedihii lagu soo eedeeyey dembiya aan ahayn in lagu helay gabagabadii barnaamijkan ayaa isla sii gaarayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahajadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay waxaan idhi bilowgii gubaaniya ilaa beriga aan joogno burbur iyo shabaabow intii bele ku soo gaadhay bishan iyo bishii hore waxaad baas la kulantoo dhan burdabrida bacaad iyo sidii buure iyo geedo buntuq iyo baroon laba dhaco biriqsidoodiiya am waxaan kugu ridnoon kugu baroobaynay bar ka mida adoon qarin runtaa lala bareeraahe bushimaha intaad kala furtaan baa ka sheekeeya bandar lagu kifaaxiyo markaad beled ka caagnaatay basaastiyo dhibkaad mudatay iyo barakicii daalka bulshadeenna moog iyo dadka baahideed qaba e eh. baadiyaha sidaad ugu jabteen ugu bishaareeya booto iyo waxaad cagajuglayn shacabku baadaanba idinkoo bistiin marahayo badi hareeraysan karatay baroortiyo dhowaan balanbalkuu jeedshay beerjilec hadduu nooga rabay baga dhammaadkiinabeerjilecadow nooga rabay baga dhammaadkiina eh, ma tiraahido war cabdulow sida bisla caraysna haddeer ka wuxuu yidhi wax dhan baad isbumbuunisay baay makaa yeedhay warana waxaan odhan lahaa tiyaam waa hubaa inuu dilay khawaarije taasna waxaan ogaayay inuu hadeer furinta joogaaye hangool iyo cadhays waa kuwii galay dagaalkii shaaciyo iyo shariif iyo abwaan sahal way halgamayaane ragga geedka joogana runtii wou gurmanayaan war ma haysiine xerta joogta geedka kalamaan xertii furinta joogtaa inta darin meel bannaana dhigteen la soo hadashay waxayna dhaheen xertaan geedka uga soo tagnaay ma cabsanaysaan dagaalka maa soo gashaan warbahu dulmiga mahangool baa ka dambeeya maxamed sahal warnamiyo aan isadagiyaasa araasiyo na tiya maka lugle arantun soon mayleanay shinna fadhiidii fooftuway unageedagiyo ku foofeenba fidhiile may fartaha ninkagodan aryaadhaha xerta geedkaa nooga tagta la garay calishan tobaniyo shariif shaaciy xay nugu maageen war aniga dulmiga oo dhan intaas ka dambeeyaan u malaynaa war anigu waxaan u malaynayaa abwaan maxamed saal beelaha dagaalka shabaab ka qayb galay inta cilmi baaris ku sameeyo inuu qolo walba gooni u soo tilmaamo war hadda haddau qaar xamanayay aryaa manabe xaladaana ubadhaha iyo xan maxaan ka rabnaa wax adaanba u jeednaahe war cihaabtooda anaa dhuuxay gabay dhacayna ma ahayne caynlaydu runtii waxay ahayd weer caraada ah colka baxay gabyaagu coto caawinta u raacay xorayntii camaarana tegiyo ceelka bacadweyne ceelbuurna u sii muuqday iyo cirifka xiindheere cabashada ma garan iyo waxay noo cuskanayaane goormaa ciyaalkii shabaab cudud libaax yeesha war waxayba ku dhaheen warabahaa ku cunayaa wehelkuma noqoye qofka laba waji lahaa hala dhigaanin waca dhacdo dagaal aan lagu lahwadin allahayow dhib badana noogu wacayaane al-shabaabkii soo duulay ee damicuu aafeeyey dooc kastaba markii laga maree diriirta loo loogay dawacada haddii arkaa waa ka didayaan aryaadhaha al-shabaab gurigoora ba'ay inta furunta joogtaana ku filane samigay cabdulla waxauu yidhi ow naftii halige aneexayn eh. naftii huraa isku naaba eh. naftii halige aneexayn eh. naftii huraa isku naaba war kalamaanay dagaal ka socda iyo awoodda shacabka war uma haysiine hadda ka hor waxaa la yidhi wiilii aabbihiis ayaa u dalxiis tegey beer xayawaanaadka lagu xanaaneeyo waxayna tegeen beertiiyo inta badan xayawaanaadka ay u horeeyaan libaaxa iyo shabeelka ay shabaqyada ku jiraan si dadka looga difaaco oo aysan una soo baxsanin balse waxay yaabeen markay arkeen maroodi weyn oo xarig yar ku xidhan oo meel bannaan ah jooga markaasay inta cabsadeenay shaqaalihii beerta xayawaanada waxay weydiiyeen maroodiga intaan leeg xarig andhannuhu ma celi karee amauu nagu soo fakadaao maxaa khatar noo gelinaysaan kadibna shaqaalihiia waxay ku jawaabeen hadal xigmad badan leh kaasoo ahaa maroodigan isagoo yar ayaa xarigga lagu xidhay maanta uu weynaadayna ma rumaysna inuu xariggaa yarka ah goy karo marka dadkii shan iyo tobanka sana cabsan jiray eh. ee aan rumaysanan in shabaab laga adkaan karo eh. maanta ugu dambayn xitaa kalamaan furinta joogto waxay barteen eh. in shabaab laga adag yahay cidna wax bursanaa karin war maxaad ula yaabaysaa sowma aadan arkin rati qoora oo qooqan oo cunug yaru xiriirinayo war dadka dadka dhiirigeliya waxay dhahaan waad awoodaayo istaag warbawsabaad waxay tidhaahdaa wixii aad barataa waa baaska marka haddaad cabsi barato haddii weligaa balaad u hognaanaysaa war soomaalida ilaa hadda toostae kalamaan toban sanay u sheegaysa sheegaysa inay iska dhici karaan war jimcihii dhawaay bannaanbixii lagu qabtay daljirka dahsoon ee loogu magac daray guul ama geeri waxyaabihii laga diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa toddobaatan jir carruurtiisa wata oo banaanbixii duubayo wax uu ka muuqan wuxuuna sheegay weliba koonaha magaalada inuu degan yahay isbaarooyinka miyaa la qaaday maw hadda kuma dhuntaan miyaa magaalada koonayaasheeda war dhoonbirkiisaa guriga u yaal xabadano xabad kama xanuun badna war waxay maraysaa markay carabta ohan jireen alkhoof mantihi war wararkii ugu dambeeyey ma haysiine waxaa la sheegayaa saaxiibkii weynaa ee shaab u doonaya inuu shacabka hurdi siiyo inuu taleefonka qabanlaayahay waayahan war amuu tiisa u yaabayo meel anteena la'aana u cararay waar godadka marka la galo anteenadu ma shaqayso aryaadhaha kale maanay aan idiin warame nimanka ciidciidka ku go'doonsanay ma hadday agteeda waa faafeenaa layidhi qaarna waaba fakadeen buundoodhinkana waxaa la sheega maqribka kadib inaan la jooginoo laga gudbo dhinac kasta war cabdullow buundada liqliqatee beledweyne haddaad bir in lagu xihay ku ogeed dadkii ka hoos hoosbaxaya inta loo diiday aasilig iyo lagu kare hadda war cabdikuusow gawaaridu iminka hargeyso iyo burcayo ma tegi karaan aryaadhaha warkan wayga dhex gasheene shabeellada dhex meel nimankii buundoodhinka ka gudbaayaan iyo meelaan waaga laga dhaqaaqin waaye halkaasna waxaa iiga cadin in hagaru ka jirtoon habar shiish waaga dhimanin dhanka kalena haddaan idinkaga warramo waradhuumale meel la yidhaaho oo galhareer iyo ceelbuur u muuqata saddex isbahaysiyaa isugu tega turkigu ma ku jiraa war turkigu isbahaysiga neeto ka mid war turkiga qarxii ka dhacay wixii ka dambeeyey waa la ogaaday waleelise laga fakan waayo durba miyay soo qabteen aryaadhaha warka waa un iga dhex gashaane isbahaysiga saddexda beelood magacoona haddaan idiinsoo gaabjo waa c m x kuwii horena waa ogeedeenoo afarta beelood ahayoo afarta s ahay intubana waxay ku heshiiyeen in qawaariij la soo afjaro hadda warma yaale maha naga kacsha war cabdulow cali jaytahadaliyo war weyn hoga tusaaleeye wuxuu yidhi halyeeyow dagaal heegan wownahaye hadafkeenna guud iyo si aan horumar loo waayin eh. habar shiish haddii aadan dilin hawshu socomee bislow sida maxamed sahal sheegay eh. habar caddaa nafteedaan eed la'aan ahayn war hagar looma baahniyo xilligaan been hadoodilene eh. habar tashiish sideedaba inay naga hartaa weye naw waar inta habruhu noolyihiin hawli socon hal jow ma aha afooyinkaan noo hadoodilane habar shiish haddaanaan la dilin howl socon mayso warmadayo lafta garemaaka nairobi intii ka soo baxay diyaaradda hingeydha baydhaba ku tegee muxuu diyaaraddarka abowsar raac waay muqdishoya ka hor jooga war weli leeray eeran aamo oloisa ku shakiisinyaa usi goron aya hilid goron welba ma koo hirin yaasleeye aryamadeeyow doorasha mugin la gaaro leesma aamino war kalemaanay war ma haysiine gudoomiyaha maxkamadda ciidamada korneel shuute suuraaltulmaa idinka hukumay waar ma khawaarij kalaa la geeyey xarafka ba fikradiisa naabaa ku waajibta ma yidhi ilaa uusa annaga maa'idan lagu akhrin nabeedadaan arka inaysan suuratu maa'idda hurayn war cabdullaw ilaahu intii ka sheekayda nugu dar waar shuute ma wuxuu yidhi qofkii shabaab la hadla toogashaa lagu xukumo warwarka ku soo boodinine horaa waxaanu maqli jiray askari lalama saaxiibo maantana shuute iiga caddaatay sababto sababtoo ah wuxuu yidhi nimaan saaxiibnahay oon aad isu jeclayn ayaan hadda ka hor toogasho ku xukumay markaan toogashada ku xukumayeyna saaxiibtinimadeenaan qadarinayoon ku ilaalinayey oo toog saaxiibtinimo miyaa jirta hadda warwarkaan naga dhexgelinine wuxuu yidhi saaxiibkay wuxuu ahay sarkaal ciidamada ka tirsan asagoo qori wato xaafad dhex maraya ciyaal waxay ku dhaheen ma dhoco biyaa ka dhaca ma dhoco biyaa ka dhaca kadibna intaxanaa qowrisaas ku firdhiyey dhimashaana ka dhacday marka saaxiibkii anoo u danaynayana toogashaan ku xukumay saraakiisha uu la hadlayeyna wuxuu u sheegay saaxiibadiin danu waxay ugu jirtaa dariiqa toosan inay ku socdaan hadday ka leexdaanna ku celiya runtana u sheega sababtoo ah saaxiibtinimada waa tan xaqa kugu aadisa aryaadhaha anigu weligay suuta ka hor toogasho saaxiibtinimo lagu ilaalihaayo ma maqal war qofka xaqii uu galay in laga gudo adduun iyo aakhiraba faa'iidaa ugu jirta shuutana wuxuu yidhi saaxiibkay iyadoo toogashadii aan ku xukumay loo sii wado ayaa qoyskii uu wax ka dilay cafiyeen sidaasuuna toogashadii uga badbaaday laakiin ciidanka qalabka sidoo dhan waa laga saaray haddana weli saaxiibaa nahay oo waa uu joogaa naw waar miyuu soo xabaala toosay waaqloo war mahaysida cid xabaal gasha sooma toostee cali ugaas cabdulla guddoomiyihii hore gobolka banaadir allahow naxariista waa xijaabtee cabdulla waa jashii dhammaata ayfka shoogi mayse ugaas cali ugaas cabdulle duqii hore magaalada muqdisho taariikh dheeruu ku lahaa maamulka gobolka banaadir <laughs> talaadiinta soomaaliyeedna taariikh weynuu ku dhex lahaa hadda allah u naxariista waa ahliyaha ajashii u timide aryadhaha waa inkaase allah u naxariista cali ugaas cabdulle dadka iyo dalkaba sabiryo baan allaha ka siiyo asagana jinnadii farduuso allaha ka waraabiye dumarkow ka tegayo daa'imaha carruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi warkii hirgeli hibadaada ee ka socday tiyaatarka qaranka wareegiisii labaada maanta bilowday suugaanyahana miirmiirahaana isu soo haray intii sawir gacmeedyada iyo farshaxanka ku kuxeelka dheerayna waa soo hareen mar dhowna waa la soo gebangebayhahaa la yidhi oo bur iyo biyaa loo kala bixi doonaa dad aan la gaari karinaana ka soo bixi doonaa la yidhi aryaa tacsiyaan wada warkaan hayga dhex gelin dalka iyo dadkaba samiir allahayow ka deeqsi fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmi magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka midle aynu ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo waxaan kaabsaday xaseestay meel kale xalalkii ku maamulay iyo kii xankaabsaday ku xaseestay meel kale kiyo dastuurka midka aaban xaalay wareegtada xalaasha gurmadeedaan marin nabadeed xaseeyo xeerkiyo dastuurka midka aaban xaalay wareegtada xalaasha gurmadeedaan marin nabadeed xaseeyo qofka sidaan u gaarano wa ilalaa xisaabtamo xisaabtamo xaqa sidaan u gaarano wa ilalaa xisaabtamo xisaabtamo ولا حساب طلوع xanaanada dadweynaha ninkaanan xurmayn wada jirkeenniyo xanaanada dadweynaha inkaanan xurmayn